الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين الله سبحانه وتعالى waxa uu amray dadka muslimiinta ah amba ummaddan iyo rasuulkeeduba in ay ahaadaan kuwo ilaahay subxaanahu watacaala u noqda marka muniibiina mufasiriinta qaar waxay yidhaahdeen waxaa laga xaalaynayaa wajhaka damiirkaa ku jira oo waayo allah subxaanahu watacaala waxaad u sheegaa idaafkaas ayaa laga xaalaynayaa waxaanay leeyihiin de amarkan rasuulka iyo ummadda ayaa la siiyey macnaha wejigiina u toosiya amba ku beega ilaahay diintiisa muniibiina xala kawnikum muniibiin xalaatihiin kuwii u noqonaya ilayhi ila allah amba kunuu noqda oo ahaada muniibiina kuwa u noqda ilayhi ila allahi alla xaggiisa u noqda wataquuh alla ka baqa subxaanahu watacaala waaqiimuu toosiya hagaajiya assalaa salaadana ooga walaa takunuu ha noqonina ama ha ahaanina min almushrikiin mushrikiinta qaar ka mida walaa takunuu ha ahaanina min almushrikiin mushrikiinta qaar ka mida ha noqonina markaa mushrikiinta qaar ka mida ha noqonina baa ilaahay yidhi subxaanahu watacaala ka bedel markaa min aladiina kuwii ha noqonina faraquu kala kaxeeyey diinahum diintooda kala kaxeeyey oo wakaanuu ahaaday shiyaca muctamadka ku kala duwan kullu xisbin xisbi wayba waayfo wayba bimaa midka ladayhim ayaga agtooda ku sugan farixuuna kuwa ku faraxsan weeye allah wuxu uhi subxaanahu watacaala laa takunuu ha noqonina min almushrikiin marka haddaba kuwan ilaahay ka reebayo subxaanahu watacaala mu'miniintu inay maaragta iyagoo kale noqdaanba ay noqdaanba waa kuwey fasirku waxa uu leeyahay raximahu llahu tacaala min almushrikiina aladiina qad faraquu diinahum ay badaluuhu wagayaruuhu manaa waa kuwa diintooda bedelay dooriyey wa aamanuu bibacdin wakafaruu bibacdin macnaa qaarna faraquu diinahum macnaa diintooda maxay ku kala tafiiqiyeen inay qaybna rumeeyaan qaybna ay beeniyaan kaalyahuudi wاnnasaara wاlmajuusi wacabadati اlawhaani wasaa'ira ahli اladyaani اlbaطila mima cadaa ahl اlislaam sida ahlislaamka marka ilaahay baa yidhi subxaanau watacaala sidaa meel horeba ina aladiina faraquu diinahum wakanuu shiyaca lasta minhum fii shay inama amruhum ila allah eh, marka ahluladyaanka amba dadyooga diimihii hore haystay muslimiinta hortood waxay isugu khilaafeen aaraa iyo ra'yo kala gedisan oo baatil ah taasoo koox weliba ay sheegan jirtay annahum calaa shay ma inay waxuun haystaan aladiina faraquu diinahum waxaa kaloo la akriyay faaraquu kuwa ka tegey bay markaa noqonays way kaba dhaqaaqeen oo kuwa aan diinba lahayn weeye haddaba yani ikhtilaafka sidaasa ayay ku sugan yihiina kuwa ha noqonina oo diintiina qaybna ha ka tegina qaybna ha qaadanina wy waa rumeeya ilahay saasu faraya usulu fi kaafa marka eh, midowka hore khilaafka khatarta badan ee qaybna ay diimahoodii rumeeyeen qaybna ay ku kufriyeen bay la yimaadeen sidoo kale ummadda laftigeedu way iskhilaafaysa nical iyo millaat bay isugu khilaafaysaa ilaa waaxida marka daa'ifada kule badbaadaysa oo ahlusunna waaljamaaca haddaba sumadee ayay leeyihiin ahlusunna waaljamaaca haddii aad rabto inaad garato wa almutamasikuuna bikitaabi illahi wa sunati rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalama iyo sunaha rasuulka alle kuwa qabsada wa kaana calayhi sabru lwali min asaxaabati wasaabiciin wa lmuslimiina fii qadiimi dahri wa idan markaa qofka dee qiyaaska adiga kuu taalla insaaf markaad samaynayso cadaalad samaynayso qofka badbaadaya uun waxa weeye man kaana cala maa calayhi rasuulu sala allahu alayhi wasalam ama asxaabu eh, manhajkii rasuulka ilaahay ma ka ku sugan wey idan markaa waxaa iska dhici kartaa yani qof muslim ah in ay dhacdo mararka qaarkood xukun calaa cilmin aanu kaga sugnayn inuu fido ay way dhacdaa idan markaynu ka hadlayno ibtidaaca bal la odhan karo qofkani waa mubtadic waxaa muhim ah in qofku uu hayo daabibka bidcada bidco maxaa la yidhaahdaa maarkaysa bidcada marka la dabdiyo ama daabidka bidcadu wuxuu noqonayaa waa atacabudu lilahi fima lam yashrachu llahu anaa ilaah lagu caabudo rabbi waxaanu jidayn am lahum shurakaa sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi llah atacabudu lilahi maa lam yashrachu llah tacriif kale culimada qaarkood ay siiyaan oo waxay yidhaahdaan waa tacabud lilaahi bima laysa calayhi الnabiyu sala allahu alayhi wasalama wakhulafaau raashidiin ayagoo markaa u daliishada calaykum bisunatii wa sunati khulafaa'i araashidiina almahdiyiin markaa qofka muslimkii laa bud waxa uu xukumayo calaa cilmi marka allah wuxuu subxaana watacaala kuwana bala noqonina baa ilaahay le kala kaxeeyey diinkoodii faraquu diinahum xooga halku ku dhacay yaqacu cala diin aamaruu bihi bibacdihi wakafaruu bibacdihi ana tafsiirka sababeysu ibn jarir aqabari raximah llahu tacaala wakadalika ibnu kasiir iyo mufasiriinta dambe iyo maaragtay kuwa horaba qadiiman wa tafsiirkoodu sidaas u yihi marka allah cid kastoo dee camalkaas samayso oo ilaahay diintiisa qaybna ka tagta qaybna rumaysan xukunka way qaadanayaan alcibratu bicumuumi lafdi la bikhusuusi sabab laakiin qofku markuu cid xukumayo laabudda an yakuna cala cilmin allah wuxu uhi subxaanahu watacaala waidaa masa hadduu saabto annaasa dadka markuu saabto darun dhibimar bay taabato dacaw waxay u yeedaan rabbahum rabbigood bay u yeedhaan muniibiina xaalayhim bay rabbi u yeedhaan kuwuu noqonaya ilayhi ay ila allah uma dabadeed idaa adaaqahum markuu alla dhadhansiiyo minhu xaggiisa rabbi markuu ka dhadhansiiyo raxma naxariis ee dhibaatadii uu ka qaado idaa fariiq isla markiiba koox minhum ayaga ka midi yushrikuuna waxay u shariik yeelaan birabbihim rabbigood bay u shariik yeelaan waxay ugu shariik yeeleen liyakfuru si ay ugu kufriyaan amba liyakfuruu ha ku kufriyeen bimaa kii aataynaahum aanu siinay islaamul amar balagani liyakfuruu si ay ugu kufriyaan waa tahdiid markaa bimaa kii aataynaahum aanu siinay iska raaxaysa adduunyada sidaa doontaan ugu ceesha fasawfa taclamuun mardan baad ogaan doontaan ilaahay subxaanahu watacaala ciqaabku ciqaab doona am anzalna bale anzalnaa ma waxaanu ku soo dejinnay anzalnaa ma waxaanu ku soo amti munqadicadii wey calayhim ayaga suldaana ma daliil cad baanu kusoo dejinay oo fa huwa daliilku yatakallamu ma isaga ayaa sheegaaya bimaa kii ma isaga ayaa sheegaaya kaanuu ay ahaadeen bihi maagaba yushrikuun kuwii ugu sharig yeelay iyaahu all oo fa huwa daliilkaasi yatakallamu ma isaga ayaa ku hadlaaya amba sheegaaya bimaa kaanuu bimaa kima isagaa sheegaya kaanuu ay ahaayeen bihi isagaba yushrikuuna kuwii alla ugu sharig yeelaya ma waa shirkigoodan ma daliil u cadaynaya baanu siinay baa alla yidhi subxaana wa tacaala waidaa adaqnaa haddaanu dhadhan siino annaasa dadka markaanu dhadhan siino raxma raxmad haddaanu siino farixu way ku farxaan bihaa raxmadda wa in tusibhum hadday haleesho sayi'a dhibaata hadday soo gaadho bimaa kii sababtiisa hadday ku soo gaadho qaddamad ay horu marsatay aydiihim gacmahoodu idaa hum isla markiiba yaqnaduun way quustaan baa ilaahay way quusanayeen awalam yarow miyaanay ogsoomay ama arkay ana allaha alla yabsudu inuu fidiyo alrisqa risiqa inuu u fidiyo liman duul yashaau uu doono wayaqdir inuu ku celiliyo miyaanay ogsoonayn ina fii dalika kaala aayaat aayaad baa ugu sugan liqawmin duul yu'minuuna ilaahay aayaadkiisa rumaynaya subxaanahu watacaala faaati sii nebiyow macnaa qof waliba dalqurba qaraabada kuwa leh ee qaraabadaada asii xaqahu sii faaati sii dalqurba qaraabadaka u saaxiibka ah xaqahu sii hadday tahay sanfad iyo ciidinba wabna sabiili musaafirkana sii wlmiskiina sii ka miskiinka ee baahan alladii laa shaya lahu waa qofkaan waxba haysan alladii laa shaya lahu maaragtay alla helayo iyo wax ku feentoona wabna sabiila si musaafir kasti u baahan maaragtay nafaqo uu ku gaadho dariiqa uu u socday daalika ka waa xuquuqda la siiyo masaakiinta iyo musaafiriinta iyo ehelka ayaa khayr u khayr badan liladiina kuwa u khayr badan yuriiduuna doonaaya wajha allahi ilaahay wajigiisa kuwa doonaaya kaasaa u khayr badan annadar ilayhi wajha allah ay annadara ilayhi ywma alqiyaama bimacnaa inay ilaahay arkaan wejigiisa ka hortagaan wahuwa gaayat lqusuuca allah wuxu uhi subxaana wa ulaaika duulkaasi hum ayagu almuflixuun hum ayagunba almuflixuuna kuwii liibaanay ah wamaa aataytum waxaad bixisaan ada shardiyada mafcuulna wey wamaa aataytum waxaad bixisaan oo min riba ah siyaado ah dheeraad wey oo bixisaan liyarbuwa si uu ugu siyaado fii amwaali innaasi dadka xoolahooda si uu ugu siyaado ugu kordho falaa yarbu kaasi kuma siyaadayo cinda allahi ilaahay agtiisa haddaba ribadani maxay tahay culimmadu waxay leeyihiin qofka ayaa wuxuu bixinayaa hadiyada badiiq buu bixinaya diiqdan uu bixinayo wuxuu doonayaa qofkan uu siiye wax ka ka badan intuu ka doonayo inuu ka helo intuu ka doonayay intan uu siiyey wax ka badan inuu ka helo ayuu u doonayaayo abaal buu kaga doonaya markaa kaasi mar haddii qasdigu sidaa noqday oo khilaafka uu ka baxay laa sawaaba lahu cinda allah oo sida uu ku fasiray ibnu cabaas iyo mujaahid iyo daxaak culimada qaar waxay leeyihin tasaniica noocana amba caynkaasi waa mubaax laakiin wax sawaabo oo uu leeyahay ma jiro laakiin rasuulka ilaahay nahyi baa kaga soo arooray bay yidhaahdeen oo walaa tamnun tastakbir ay laa tucdi caaa habixinin wax adigoo ka doonaya waxaad bixisay wax ka badan inaad ku hesho tafsiirkaasay mufasiriintu u ficin qofkan xoogaagan ujeedaasna wax ka badan aad ka heshay wamaa aataytum waxaad bixisaan oo min riba ah macnaha ribo macnaha waxaa loo jeedaa siyaado un cadiya deeq ah liyarbuwa si ugu siyaadana aad u bixisaan fii amwaali innaasi dadka xoolahooda falaa yarbu kaasu kuma siyaadayo cinda allahi ilaahay agtiisa wamaa aataytum waxaad bixisaan oo min sakaah ah sadaqad ah min sakaatin ah turiiduuna xaal aad doonaysaan aad bixisaan wajha allahi alla ilaahay wejigiisa aad ku doonaysaan fa ulaa'ika kuwa alla dartii u bixiyey hum ayagu almudcifuuna kuwii ajarka laalaabtay kuwaasa almudcifuun ajaro laban laaban kuwa leh weeye marka waa ism mafcuulow waxay leeyihiin lahu ajaro laban laaban oo fara badan bay leeyihin almudcifuun haddii la yidhaahdo waxay ka dhigan tahay ayadoo lagu yidhi almusminuun aw almucdishuun macnaa ninkaas wuxuu leeyahay geel shiris ayuu leeyahay amba geel haraaday buu leeyahay almudcilaabsaday oo ajaro laban laaban leh baa ilaha yidhi subxaanau watacaala allahu alle alladii midka weeye khalaqakum idin abuuray waa alla idin abuuray subxaana uma rasaqakum idina arsaaqa ila idinku waa makhluuq oo caloosha ku turtu ilaahay ku arsaaqayahay uma yumiitukum waa allaha idin dili doona idin dila uma haddana yuxyiikum idin soo noolayn doona hal min shurakaaikum shurakadiina ma ka mid yahay kuwan aad ilaahay barbarigtaan eed caabudaysaan ma mid ma ka mid yahay yafcalu same yafcal yafcalu samaynaya min dalikum ka alla soo sheegay abuuridda ah risqiga ah dhigidda ah cunaysa ah min dalikum ka alla soo sheegay min shay wuxuu ka samaynaya min shay ay shay ah wuxuu ka samaynaya subxaanah ilaahay baa ka hufan waxaan runsanin watacaala rabbi ayaa ka kor noqday cama yushrikuun waxay alle ugu shariig yeelayaan dahana waxaa ka muuqday oo ka baahiray alfasaad rashaad iyo rumaan ayaa ku faaftay fi ilbari iyo walbaxri badaba waa abaaro waa colaado waa halaag waa naqsi waa imtixaan oo dhan waa fasaad zahara waxaa ka daahiray alfasaadu ba ka daahiray bada iyo beriga iyo walbaxri badaba culimada qaarkood baa waxay yidhahdeen albaxri waxaa loo jeedaa magaalooyinka waaweyn albarina waxaa loo jeedaa dhulka banaan bay yidhahdeen macnaha caamkaas bima kii sababtiisa ayay ku faaftay kasabat ay shaqaysatay aydi nnaas dadka gacmahooda markamaada masdari waxay ku laqbayna mawsuula tahay bimaatii sababkiisa ayuu ugu faafay kasabad ay shaqaysatay aydi nnaas dadku gacmahooda maxaa fasaadkani marka waxa weeye waa ciqaab fasaadkani maanta macnihiisu wuxuu noqonayaa ciqaab halaag buu noqonayaa qacdi buu noqonayaa imtixaan buu noqonayaa dilka la isfilayuu noqonayaa intaba moogta dhacyaa ayuu noqonaya maxaa fasaadkani allada ugu daahiray oo rabbi u muujiyey liyudiiqahu si uu rabbi u dhadhan siiyo liyudiiqa si uu rabbi u dhidhan siiyo kum ayaga ayuu fasaadkaas u muuqday bacda aladii kii qaarkii waa qayb kamida ah uun maha dambeedaynu samayno o dhan bacda aladii kii qaarkii camilu ay sameeyeen lacalahum yarjicuun si ay usoo noqdaan likay yarjicuu kul waxaad tidhaahdaa nebiyow siiruu socda fi lardi ardada socda oo mara oo fanduruu eega kayfa sha'na siday noqotay caaqibatu aladiina kuwii xidhigtoodu min qablu idinka hortiin ay min qablikum kaanuu waxay ahaa kaana wuxuu ahaa aktaruhum kuwa hore badankoodu mushrikiina bay ahaayeen faatin og sooti istiqaama ayuu ilaahay faraya iyo loo degdego wajhaka wejigaaga waxaad ku beegtaa ood ku toosisaa liddiin ilaahay diin diinta alleh alqayimi toosan min qabli an yaatiya intaanu kuu imanin horteed min qabli an yaatiya intaanu imanin yawmun yowm intaanu imanin yowm kaasoo laa maradda ay laa radda celini lahu isaga aanay u sugnaanin min allahi alla xaggiisa laga celiyo ama min allah alla xaggiisa intaanu ka iman waa maalin aan ciimaha yowmaydin maalintaasi markay yoomkaasi yimaado yatacaun way kala tegi doonaan baa ilahay yatadacuun ee yatafaraqoon way kala filfillaaci doonaano firaq bay kala noqon doonaan fa fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir man kafara qofka kufeeya fa calayhi isaga korkiisa ayuunbuu yahay kufruhu gaalnimadii man kafara qofka kufeeya fa calayhi isaga dushiisa ayuunbuu yahay kufru waman camila qofka sameeya saalixa camal wanaagsanna walianfusihim lafahooda lafahooda unbay yabhaduuna u goglanayaan manaa waxay goglanayaan dee jannadii maana camalkooday ku helayaan gogol walianfusihim yamhaduun ay yamhaduuna waxay u doonaan lianfusihim walianfusihim yamhaduun lafahooda ayay u ba ilaahay subxaana watacaala gogol wanaagsan maxay ku goglanayaan amba dadku maxay u kala tegayaan liyajziya aladiina kuwii alla abaalmariyo ama yomkaas wuxuu iman liyajziya aladiina kuwii alla inuu abaalmariyo aamanuu alla rumeeyey wacamiluu falay asaalixaati camalada wanaagsan alla yimi min fadlihi rabbi inuu ku abaalmariyo xagga fadligiisa ama qayb fadligiisa kamid rabbi inuu ku abaalmariyo inahu alle laa yuxibu ma jecla alkaafiriina kuwa kufriyey ilaahay ma jeclo subxaanahu watacaala wa min aayaatih alla aayaadkiisa waxaa ka mid ah an yursila inuu diro halkaas baa mubtadu ku jiraay wa min aayaatihi ilaahay aayaadkiisa waxaa kamid ah an yursila inuu diro alriyaaxa dabaylaha rabbi inuu diro mubashiraatin xaal ay yihiin kuwii bishaaraynay ayuu ilaahay u diraa subxaana watacaala waliyudiiqakum muxuu rabbi u dirayaa markaa wuxuu u diraa dabaylihii bishaareeyaan siuu ilaahay samada uga soo dejiyo raxmaadkiisa ma ogtahay amba ay ku cibro qaataan iyo waliyudiqakum muxuu u diraayoo kale waliyudiqakum rabbi inuu idin dhedhansiiyo min raxmatihi raxmadiisa inuu wax idinka dhedhansiiyo amba min raxmatihi xagga raxmadiisa rabbi inuu idinka dhedhansiiyo amba qayb kamida ah. iyo walitadriya inay qulqusho sabaylaan buu diraya ama arkaysa ilahay waryaxasina liyudiqakum cilaada cile liyudiqakum si idin dhedhansiiyo min raxmatihi iyo walitadriya inay qulqulaan amba ay ku socdaan alfulku doonyuhu biamri ilaahay amarkiisayna ku tir subxana watacaala dabaylahana waa caawinaya iyo walitabtaguu inaad doontaan oo aada raadsataan min fadlihi ilaahay fadligiisa wax ka mid ah. iyo walacallakum tashkuruun walikay tashkurun iyo si aad ilaahay ugu mahadnaqdaan subxaanahu watacaala wallahi laqad arsalnaa waxaanu diray min qablika horta nebi muxammedow rusula rasuulla ayaanu diray ilaa qawmihim baanu diray fa uu waxay la yimaadeen rasuulladu hum qoomkoodii waxay ula yimaadeen bilbayinaat aayado cadcad bay ula yimaadeen dabadeeta way beeniyeenoo way ku kufriyeen faintaqamnaa waanu ka aargoosanay amba waanu ka aargudanay faintaqamnaa waanu ka aargudanay min aladiina kuwii baanu ka aargudanay ajramuu gaaloobay ee ambiyada alle ku kufriyey wa kaana wuxuu ahaaday nasrulmu'miniin mu'miniinta uhiilintoodu wuxuu ahaaday xaqaa xaq ayuu ahaaday baa ilaahay subxana watacaala xaqaasu calaynaa annaga korxeega ku sugnaaday waa ballanqaad ale marka nasruda qaba ismigii kaanada ka dhig wa kaana wuxuu ahaaday nasrulmu'miniin mu'miniinta uhiilintoodu iyo ugargaaridoodu xaqaa ayuu ahaaday mid sugan calaynaa korxeega ku sugan oo ilahay baa isu saaray subxaana watacaala الله alle subxaanahu watacaala aladii midka weeye yursilu dira alriyaaxa dabaylaha ayaa dira weeye fatusiiru waxay kiciyaan fatusiir waxay kicisaa dabaylahaasi saxaaba daruuro ayay kiciyaan fayabkudu wuxuu ku fidiyaa alle fayabkudu alle wuxuu ku fidiyaa hu daruurihii fi samaa'i samada ayaa ilaahay ku fidiyaa kayfa yashaau siduu doono ayaa ilaahay ugu fidiyaa subxaanahu watacaala wayajcalu wuxuu ka yeelaa alle hu dabaylaha daruurahaasi kisafa qaybo ayuu alle ka dhiga subxaana watacaala daruuriinta ku fidiyo siduu doonaa maxaa yeelay ma ballaaniyo ayuu haddana maaragtay ka dhigaa qaybo fataraha waad aragtaa qofyahaw alwadqa roobkii baad arkaysaa dhibicii alwadqa dhibica ayaad aragtaa yakruju isagoo ka baxaya min khilaalihi ay min khilaali saxaab daruuraha farsidkooda isagoo hooray oo shumay ood arkaysa min khilaali daruuraha damiirkana wuxuu noqonayaa daruuraha min khilaalihi ay min khilaali saxaaba daruuraha basamkooda isuga soo baxayaad arkaysaa fa idaa asaaba markuu alle haleeshiiyo bihi roob fa idaa asaaba rabbi markuu haleeshiiyo bihi roobkaasi man yashaau kuu doono ilaahay markuu haleeshiiyo oo min cibaadihi addoommadiisa ka mida idaa hum isla markaa yastabshiruun way bishaaraysaano raxmaddaa ilaahay ku baxaan waa si sii galabta iyo faylkiina ayaa garan kara insha allah wain kaanuu waxay ahaayeen maaragtay addoommadan alle min qabli an yunazala intaan lagu soo dejinin horteed calayhim ayaga korkooda min qablihi roobka hortii waxay ahaayeen lamublisiina kuwii qudsay quds ka taagnaayeen roob inay helaan wain kaanuu waa mukhafafadii munafaqiradii min qabli an yunazala intaan lagu soo dejin calayhim korkooda min qablihi roobkan hortii lamublisiin kuwa qudsay bay ahaayeen ee fandur bal eeg ilaa aafaari raxmat illaah alle raxmadiisa raadkeeda bal eeg waa roobkii uu dacay dabashii buu namay geedaa ka baxay sarcii ku faafay quraxma ilaa asaali raxmatiillah alla raxmadiisa balqaadkeeda eeg saadadkeeda bal eeg kayfa yuxyi larda siduu alle u noolaynayo bal eeg kayfa yuxyi larda arlada siduu alle u noolaynayo bacda mawtiha dhimashadhidaysa dhimashadeeda dabadeed ina dalika kaabka sidaa wax abuuray ee sidaa roobka u keenaa lamuxyi lmawta kuwa dhintay nooleeyahooda weeye lamuxyi lmawta kuwa dhintay nooleeyahooda soo noolayn doona weeye marka waa alla wey laanohyi waa isbaaci wahuwa calaa kuli shay shay walba allaha kala wey wallahi la arsalnaa haddaanu diro riixa dabayl haddii aanu diro dabayl kaloo qallajisa waa dabayxagaagaa ku dhufatay moog oo faraow ay arkaan hu'saacii musfaraa isagoo qaanay ism mafcuul ma ism faacil kadhig markaa waa kunaasi musfaraa isagoo qaanay ay arkaan aba musfara isagoo la qaadhiyey oo dabaysha ay firirisay ladalluu waxay ahaan markaa haddana kuwii faraxsanaa min bacdihi macna sanca dabadii amba roobkaa dabadii yakfuruun kuwa bafirada raxmadda ilaahay min bacdihi ay min bacdi haadihi alxaal min bacdi xaaladan dabadeed yakfuruun kuwa dafira nicmadii ilaahay hore u siiyey ayay ahaan doonaan baa ilaahay subxaana fainaka adigu nebi muxammadow laa tusmicu maqashiin maysid almawtaa kuwa dhintay xabaalahooda ku jira hadal maqashiin maysid walaa tusmicu maqashiin maysid asumma kuwa dhegahala adducaa ayeermada idaa wallow markay jeestaan mudbiriina xalayhin kuwa dhabarjeeshi waa dhagoole isrurinay abadan waa lagula yaabaya wamaa anta maad ahaanin maadaa fatacmalu camal laysa bihaadi alcumyi kuwa indhahala kii ka hanaynin doo kii ka hanuunin doona wamaa anta maadan anin bihaadi alcumyi kuwa indhahala kii hanuunin doona can dalaalatihim lunsanaantooda can dalaalatihim lunsanaantooda alcumyi kuwanaa lagu sheegayaa waa kuwa basiiradala kuwaan hadda arkayn in tusmicu ay maa tusmicu intan waa kii naafiyada maa tusmicu maqashiin maysid waxyiga ee ilaa man mid mooyaane yu'minu rumaynaya biaayaatina aayaadkaya kuwa rumaynaya mooyaane fahum ayagu muslimuuna kuwa hogaansamay ah oo fahum muslimuun kuwa hogaansamay allahu alle alladii midka weeye khalaqakum idinka abuuray min bacfin taagdaro waa xaalaadkaaynu marayno weeye mar baad ciid aynu ahayn markii dambe anduufiyo yar baa ilaahay ka abuuray xisir baad isu bedelaysaa cadeer baad noqonaysaa lafo hilib baa la saaraya ruux baa lagu afuufaya calooshooyadaa marka soo baxaysa adigoo daciifa ah oo taaj daran oo waahin quwa ah. dabeed waxoogaa baad kuraysaa waad barbaaraysaa saqiir baad noqonaysaa kurayar baad noqonaysaa waad qaangaaraysaa shaab baad noqonaysaa waxoogaa awoodaad helaysaa haddana halkii baad germadoodo xoglaad noqonaysaa waad waxoogaa ciraysanaysaa gabowgii baa ku xigaya bacd markaasaad himadaadii iyo caqligaaga iyo garaadkaaga oda haddii alla kusii daayay ayaa dib usi noqonaysaa ilahay baa sidaa kuu maamulaya subxaanahu watacaala allah ala aladii wey khalaqakum idka abuuray min dacfin taaldaro uma jacala yeelay min bacdi dacfin taaldarrada dabadeed quwa awood idin yeelay weeyaan xoog uma haddana jacala yeelay min bacdi quwa awoodda dabadeed dacfa gabow iyo wa cirow yakhluqu alla wuxuu abuuraa maa yashaau wuxuu doono wahuwa alla alcaliim allah cilmiga badan weeye alqadiir oo allaha wax walba awoodo subxaanah watacaala qaadika ku ah wa yowma maalinta quumu ay kici asaaca saacaddu maalintay kici yuqsimu waxay ku dhaaran doonaan almujrimuuna kuwa kufriyey waxay ku dhaaran doonaan maa labisu inaanay ku nagaanin adduunyadii oo aanay tooginba hayra saaca wakti yar waxaan ahayn hayra saaca saacad waxaan ahayn in yarun bay ku nagaayeen kadalika sidaa imika way xaqiiqada u dafirsan yihiin ayuun bay kaanu ay ahaayeen adduunyada markay joogan iyo usakuuna kuwii la leexiyo haddaba dee xaggii ma hayaan oo arrinaba ma aha adduunyada markay joogeenba sidaasun bay iska ahaayeen markay tafiraaddaa la yimaadeen wa qaala aladiina kuwi waxay yidhaahdeen utuu la siiyey alcilmiga la siiyey iyo walimaana la siiyey laqad labistum wallahi laqad labistum waxaad ku nagaaseen fii kitaabi illah ilahay qur-aankiisa macnaa adduunyadii iyo qabrigii intaba fii kitaabi illahi fii kitaabi alacmaal wey waxaad ku nagaaseen ilaa yawmi lbaxi ilaa maanta idinka soo saarayay baad ku nagaateenoo adduunye iyo qabri iyo badda runbaa kusoo jirteen fahaadaa kanina yawmu lbacthi soo saaridda yoomkeedii weye fahaadaa kanina yawmu lbacthi wey soo saaridda yoomkeedii weye walaakinakum ha yeeshee kuntum waxaad ahaydeen laa taclamuuna kuwa aan ogsoonayn oo dafiri karay fa yawmaidin maalintaasi laa yanfacu waxba ma tari doono ma anfici doono aladiina kuwa dalamuu dulmiga falay macdiratuhum cudurdaarashadoodaasi macdiratuhum ayaa faacilka ah walaa hum mana ahaan doonaan yustactabuun kuwa laga xaal qaato oo la yidhahdo ilaahay raalligeliya walaa hum mana ahaa yustactabuun kuwa raalligelin la weydiisan doono oo la odhan doono bal ka noqda wixii ka soo baxeena wallaahi laqad darabnaa waxaanu yeelnay linnaasi dadka waxaanu ugu yeelnay fii haadaa kan dhexdiisa alqur'aani ah min kulli masal tusaale dhammaantii baanu ugu yeelnay baa ilaahay walaintiisa haddaad ula timaado hum ayaga nebio biaayatin haddaad ula timaado layaquulanna waxay odhan doonaan ay odhan doonaan aladiina ayaa faacilay kafaru gaaloobay in antum maa antum maydaan ahaanin ilaa mubdiluun kuwa baadil samaynaya mooye wax kale kadalika sidaasunbaa yadbuc allah alla u daboolay calaa quluubi aladiina kuwii qalbiyadooda la yaclamuun ee fasbir sabir ina wacd allahi xaq ilaahay ballanqaadkiisa xaq weeye walaa yatakifanaka yaanay ku fudaysanin aladiina kuwa laa yuuqinuun aan xaqa yaqiinsanayn yaanay ku fudaysanin oo aanay ku lunsanba ala lahi subxaana watacaala luqmaan makiya weeye suuraddani aayaadka suuraddu waa afar iyo soddon aayadood weeye luqmaankani inuu arab yahay iyo inuu cajami yahay culimada way isku khilaafsan yihiin ma nebi buu ahaa mise ma ahayn jumhuur alculamaa waxay qabaan inaanu nebi ahayn allah wuxuuli subxaanahu watacaala aliflaamim allahu aclam bimuraadih ilahay baan ku cilmiyay subxaanahu watacaala laakiin inta badan waxaad arkaysaa waa icjaazka qur-aanka ama qur-aanka mucjisnimadiisa unbaa ilaahay subxaana watacaala ku muujiyay aayatan waayo markastoo xuruufta muqabacada la arko ilaahay suradu ku bilaabo wuxuu ku xigsayaa un hadlin uu ilaahay ka hadlayo kitaabkiisa subxaana wa tilka taasi ay haadihi tani macnaa suuradani aayaat lkitaab kitaabka aayadihiisi weeye macnaha aayaatun waa aayado min alkitaabi kamid ah kitaabka alxakiimi ay almuxkami la sugay hudan xaal uu yahay kitaabkaasi wa raxma raxmad xaal uu yahay lilmuxsiniin aladiina muxsiniintaaso bal sifadooda balee aladiina muxsin kuwa samafala o yuqiimuuna ooga oogiddu macnaa waa hagaajiyo weeye asalaa salaata hagaajiyo o saxa wa yuutuuna bixiya azakaa zakadana bixiya oo wahum ayagu bilaakhira aakhirana hum yuuqinuun bilaakhira yuuqinuun sirka ayay ku tacaluqaysaa mawlka jumladaas wa bilaakhirati aakhirana hum yuuqinuun ayagu yuqiiniya macnaa kuwa aakhira yaqiinsan ee xaqiiq ahaan u rumaysan ayaa wuxuu ayaa muxsiniin ah muxsiniin waxay ku yihiin salaaday roobayaan iyo sakada ay bixinayaan iyo de ilaahay faraji subxaana watacaala iyo tawxiidkooda maaragtay nadiifa ee ah, saafiga ah. ulaaika kuwaasi calaa hudaa hanuun korkii bay ku sugan yihiin baa ilaahay hanuun korkii bay ku sugan yihiin min rabbihim xagga rabbigood ka yimi wa ulaaika duugaasi hum ayagunbaa almuflixuuna kuwii liibaanay ah kuwaasi baa liibaanay baa rabbi subxaana watacala waa dadka sifadaale iska sheego noqon mayso wa min annaasi dadkii waxaa ka mid ah man duul baa ka mida yashtarii iibiya lahwa alxadiid sheeko kiisa lagu mashquulo lahwa alxadiid hadal lagu mashquulo kaar iibiya baa ka midaan baysada ruaysanaya liyudila iyo liyadila labada waa la akriya mar hadduu dadka luminayo isna uu lusan yahay si uu uga lumiyo dadka can sabiili illahi ilaahay dariiqiisa si uga lumiyo bigayri cilmin cilmi la-aan xaalu ku sugan yahay oo wayatakida iyo waliyatakhida inuu ka dhigto haa lahwal xadiidkaa sheekadaa lagu mashmahzuwan bihaa wax lagu dheemeelo walaaika kuwaasi lahum waxay leeyihiin cadaabun bay leeyihiin cadaabkaasoo muhiim wax dulleeya ayay leeyihiin haddaba lahwal xadiidkani muxuu leeyahay cabdullaahi ibnu mascuud saxaabigaa la odhan jiray waxa uu leeyahy waa heesa alghina wallaahi ladii laa ilaaha ilaa huwa yuraddiduhaa alaaa maraatin saddex jeer buu ku celin jiray inay yihiin heesaha idaacadaha iyo telefishinada iyo rikoodhada iyo dareera loo samaystay waxay doonayaan baan mar haddii heesta iyo muusigu isku badcan yahay isku dhafan yahay xaaraam wey xaaraam buu noqonaya mar haddii muusigba lagu lalo haddii muusiga laga daayo sideeda loo tiriyo gabayga oo noqonaya kiisa wanaagsan wanaagsan buu noqonaya kiisa xunaa xun buu noqonaya marka wax lagu mashquulo weye culimada qaarkood waxay yidhaahdeen lyumin xasanlbasri oo kale wuxuu leeyahy fi lghinaa'i walmazamir waxay kusoo degtay heesaha iyo muusiga ayaa kusoo degtay wa ishtiraa lmuganiyaati min aljawaahir waa in lasoo ibsado buu ku leeyahay addooma heesa banaanada heesa in lasoo ibsado weye marka wax banaanba ma aha waa wanahu alxadiid oo aragsiyo mashquulayo wayatakhidu macna ka dhiganayaba ilaahi subxaanahu watacaala waytaid maaragtay maaragtay wayatakidu ka dhiganaya ha sabiilka ilah ariiqa alle uzuwa wax lagu dheelneeno ariiqa ilaahay buu ka dhiganaya wax lagu dheelneeno aayaadka ilaahay ayaanu qaadanen ulaaika duulkaasi lahum waxay leeyihin cadaabuu leeyihin muhim jamaaca markaa muusigba haddii uu shayga ku lermo fii mar haddii heesaha iyo muusiga laysku dhaqo oo alaatu barkaa la xaaraan weeye ayanka marka qofka muslimkii inuu ka taxadaro wey arkaysa qof kaloo muslimo maanaa yar laansiyada dhegeysta la jito iyadoo laftigooda muusik baa lagu duuftay isagoo safka ku jiro salaada ku jira ayuu kuga qabanaya uheshaya bacdu ma ogti sidaas waa laga taxadaro oo qofka mu'minkiina ha isticmaalo waa alag dadku u baahan yihiin oo isgaashiintii cooda waxtar leh faa'iido leh laakiin dee waa inuu ka daayo inuu xaqaa siiyo markaad ku ogaato min baarku ku soo dhacday mar ama si uun aad maalfududaysato wey baaraka allahu fiikum marka maashiinshayga rogan maaha oo aadmusiga ugu dambeeda wanaagsan aad ku xidhato taasoo codgu naqan buu leeyahay muugti marka arrintaasa hala taxadaro oo ilaahay maaragta halaga baqo subxaanahu watacaala waa la isticmaala haye waktigan ayaan la bacin ahwal xadiis waxaa kamida kubadanka qoladu ay maanta wataan ee muslimkina u jeediyeen haye boqolaal muslimiinaa jirta kaasi halkaasu kaga laba jiif oo masaakil maala loo rakibtay dadro baa la samaynaya maal baa lagu bixinaya maalkani muxuu yahay aniga sax ilahay ma kuwejinaya ama mala waktigaada rabi u kuweydiin doona subxaana watacaala maalkaad gelinasayna ilaahay u kuweydiinaya bal ilaahay waxaad kaga jawaabtaa maxaad la hortegaysaa ilaahay mucyaariinku fasakuuriya katushan daawanaya alaa tastaxyi inaad xishoonaya inaad ilaahay la hortagto alladii arsaku ilaa ku arsaaqaya ku abuuray maaragtay raxmadiisa aad arkayso waxaad la hortegi doontaa ilahay kuwa wanaagsan daawanaya alaa tastaxyi qofka markaasan xishooda wey aan xishooda wey waa waktigaa qoyacin man wardinaysa hashis quraan akriso baarakallahu cabaaro kombyutarka maadadkala baro qur-aanka akristo ilaa masaajidka tag insaa soo saacada maxaad u xirtay limaada waa lagu weydiinayaa waktiga laa shaka maalkaagaa lagu weydiinaya muxuu yahay waa bidce eh? hal yasax mase ansaxaya waxay fakidahay maxay tahay waxay nafsiga ku qadanaysaa maxay tahay hadiya xalaal xaraam xaraam wey oo kuma soo jirta ajara wey ay maxay tahay maxaad dilshada jacaysaa daawatay maarata waxyaaci rikawdaqad bareebaday bahaaye dad halajisay bahaaye sawaarir rabay ood kuruska barisan ka daawado aan ka faaidayna laa ilaha illa allah allah wuxuu leeyahy subxaana watacaala marka waxyaabaha xaaraanta ba muslimiinta inay iska ilaariyaan wy iska ilaariyaan baraka allahu fiikum waidaa tutla maa marayaan aayaadka ilaahay waidaa tutla haddii lagu akriyo calayhi korkiisa aayaatuna haddii lagu akriyo walyaa wuu joogaadaa ilahay le subxaana watacaala mustaqdira xaaluu yahay kisan taagaya jan lama yasmac xaal mid aan maqal xaaluu la mid yahay kaanahu waxaabad moodaa lama yasmac inaanu maqal baha aayaadka kaanahu waxaabad moodaa fii udunayhi dhagihiisa inuu ku sugan yahay waqra culays kaanahu waxaabad moodaa fii udunayhi labadiisa dhagood inay ku sugan yihin waqra culays dhagiyaha ayaa buuxa wabashir ugu bishaareyna maxamed hugaadi cadaabin ugu bishaareeya alimin ay mumin waxaan hujiya ma arkaysaa hada muqbilu cala lahwi buu ku leeyahy sheekhu balay ana lasu mufasira walaa muxadisa laakiin waxaan sheegaynaa waxaa culimadu yidhaahdeen bal ibnu kasiir dhagayso hada almuqbilu cala allahwi wallacibi waarabi waa markay kaas ka qaabilsan u marku le ciyaartan iyo waxaa lagu mashquulay iyo ruuxa daafku waa sanqatan sanqadan إذا تليت عليه آيات القرآنية ولا عنها وأعرض وأدبر وتصامم وسلك كلا يا والله به نسام سوى عليه كأنه ما سمعها لأنه يتأدى بسماعها آيات إلى يشكر السنة إذ لا لا انتفاع له بها انتفاع الله رسولين ولا أرض له فيها واحضروا كل هنا لتشتبوا كل شيء وهي ما تشوف تشتبك ليه أي هذا المقبل على اللهو واللعب والطرف على طريق على ضرب ma arkaysa baaraka allahu fiikum fanushiru bicazaabin aliim ugu bishaaray baa ilahay subxana wataala ina aladiina kuwa aamanuu alla rumeeya o camiluu falaa saalixaati camalada wanaagsan la yimaada lahum waxay leeyihiin jannaatu naciim naciimo jannaadkeeda ayay leeyihiin khaalidiina xaalay ku waaraya fiihaa kanadale wad allah ay wacad allah wamasalu muakidu linafsihi baa la yidhahdaa wacadahum allahu rabbi wuu ballanqaaday daalika kaa wacdaa ballanqaadin waxaqa waanu sugay daalika kaa xaqaa sugid baanu ilahay subxana watacaala wahuwa alla casiiz allaha ayaan cidinka adkaanin weeye alxakiim waa allahaa qaldamin ee xukun iyo xikmadba u saxiixa khalaqa samaawaati buu ilaahay abuuray subxaana biayri amadin tirar la-aan tanawna waa laa istilaaf ka khalaqa wuu abuuray samaawaati buu abuuray biayri amadin tirar la-aan tahawna waad arkaysaa halsamada wax tiirameed arkaysaa fircawnaha waad arkaysaa waawdhaha wuxuu dhigay fi lardi arlada dhexdeedana ilaahay wuxuu dhigay hawaasiya buuro buuruu ku joojiye muxuu ku joojiyeyaan sayidani allaa jamiida si aanay dimada aaqidi ku midin wabasa wuxuu faafiyey fiiha arlada dhexdeeda wuxuu ku faafiyey min kulli daaba wax kastoo dhaqaaqa min kulli daaba wax kastoo dhaqaaqa waanzalna iltifaat bare wamaa waanzalnaa soo dejinay min asamaai samada xaggeeda waxaanu ka dejinay maa biyo faafatnaa waxaanu kusoo saaray kasoo saaray fiiha allada dhexdeedii min kulli zawjin nooc kasta min kulli zawj nooc kastaanu kasoo saaray kariimin wanaagsan haadaa kaasi khalqullah ilaahay makhluuqiisi wey fadligaasa u abuuray samada kasoo dejiyay waxbuu faafiyey samada iyo arlada ayuu keenay haadaakaasi khalqullah ilaahay makhluuqiisi weeye ee faarunii bal itusa faarunii itusa maada khalaqa waxay abuureen aladiina kuwa min duunihi alla sakadi quraan shay ka marasheen waa quraantada ma haysaado quraan sakadi ma u haysa awliyadaada iyo aslaamtaada iyo abada faarunii itusa maada khalaqa aladiina min duunihi taasi ma jirta aaalimuna fi alaalin aalinimo ayay ku sugan yihin ba ilahi le subxana wataala mubina wallahi laqad aataynaa waxaanu siinay luqmaana ninkaan luqmaan la yidhahdo alxikma ayaanu siinay alxikmata waanu siinay xikmadai maxaa kamid ah anishkur ay ashkur ushukri lilahi alle xikmada la siiye in ilahay maadoola mahad celiyo wey waman yashkur qofka u mahadnaqaa alle subxaana watacaala faima inamaa yashkuru wuxuu umahadnaqay linafsi camal wanaagsan la yimaada oomaka fala ninka dafura ilahay nicmadiisana faina allaha lahaniyun ilaah ka sigaabsoomay ee ka darsoomay khalqigiisana weeye xamiid waa allaha camul in la ambaaro waa allaha mutay subxaana watacaala waskul xusnabiyo idwaadi qaala wuu yihi luqmaan uu yihi libnihi inankiisii uu ku yidhi walhaalis uu kaga bilaabay walxaalu huwa maaragtay luqmaan yacidu uu waaninayo hu inanka walxaal huwa luqmaa yacidu uu waaninayo hu inankiisa yaa bunaya yarkaygow laa tushrik ha u sharigeen bilaahi alle ina sharka shirkigu ladulmun waa gardamo cadiimu weyn dambigu waa gardamo adulmu maxaa la waa wadcu shayi bikayri mawdici waa shay loo dhigto meel shay aan munaasibka ku ahayn cibaadada ilaahay baa le ilaahaga ku abuurtay ha dulmiyin ilaahana ku xagu daraya markii alhuda dulmiya alla wuxuu wasaynaa waxaanu amarray alinsaana insaanka waxaan u dardaaranay biwaalidayhi labadiisa waalid xaqooda ilahay weydinaya biwaaliday ayaan u dardaaranay baa ilahi subxaana inoo isaan sameeyey sababa wuxuu ugu isaan samaynaya qaar kamid a ah ilahay aayadka ku cadeeyey xamanat way qaatay hu kan dadka ah insaanka ah ummuhu hooyadii baa qaatay way uuraysatay wahnaa bay ku qaatay taagdaro taagdarradaasu calaa wahnin taagdaro kale korkeeda ah macamushad ah masalan way wareysatay way warwacday waram ayaa laydhaha carabiga waramsi baa ku dhacay eehadoodna ku sitay waa sanadkay fooshiga kurafaafay way ku korisay way ku nuujisay warna ayaa daaish xarmadaas way qaadahu insaankii ummuhu baa qaadahu mid wahna mid bay ku qaaday bay ahdeen wahna mid oo mashaqa dhibaatadaasoo calaa wahn dhibaato kale korkeeda wa fisaaluhu fitan dadka asooxnidiisu kabayridiisu hooyada kabaraya naaska daynaya fii caamayni laba sannadood weeye kabarka wa fisaaluhu baydhidiisa uu naaska ka baydhayaa fii caamayni bay haatay laba sannadood dhexdood afar iyo labaatan bila habeen bilo bay nuujinaysaa hadda wa xawlayni kaamilayni liman araada an yutimarada mar laba sannadood bay ku nuujinaysa aayaddan ayaa laga istimbaadaa aqalu muddatu lxamli inay tahay lix bilood ilmadu lix bilood kudhala karo lix bilood afar iyo labaatan waa soddon markaysa fii caamayni baa la yahadana mu ani allah subxaana watacaala ishkur lii ii mahadnaq baa ilahay lii subxana wataala isaasha hadday haweenay dhasho ilmo lix bilood dabadeedna ay dhasho ilmo kale muxuu xukunkiisu noqonay ama afar bilood dabadeedba waa mataan waa aragtaa waa macruuf anishkur lii saddex bilood dabadeedna ilmo kala dhashay hadda ilmo kala dhashay saddex bilood dabadeed marka alxurmeeyo waliwaalidaykana u showge oo mahadnaqda ilaahay subxaana watacaala abaalkooda ugud shukr waa abaagudi waliwaalidaykana u abaal ilaya aniga xaggaygu unba almas-uuliya wain jaahadaaka hadday kugula dadaalaan labada waalid calaa an tushrika inaad ugu shariig yeesho bi aniga inaad igu shariig yeesho maa wax dadka cidda kugu dhow waa labadaada waalid wey cid haddaad adeecaysa inaad adeeci lahay laa taacata limakhluuqati macsiyati alkhaaliq wain jaahadaaka hadday kugula dadaalaan calaa an tushrika inaad ugu sharig yeesho bi aniga rabbi ayasaa leh maa waxaad ugu sharig yeesho laysa li aniga laysa laka aanu kugu sugnaanin bi isaga cilmigod lama helayo shirka daliilde falaa tubic fahadeecinhumaa labadaada waalid wasaaxibhumaa kuula saaxiib fi dunya macruufa wanaag kula saaxiibo sab xisaabsame wastabc ma sabiila man mid dariiqiisa raac sabiila man labadaas ku qabo sabiila man raac mid dariiqiisa mar anaaba noqday ilaya aniga xaggayga usoo noqday waa nabiy lahi aleh salatu wasalaam uma ilaya aniga xaggaygu mamarjicukum noqodki miya faunabirkum waa idinka warramay bimaakii baan idinka warramay kutub baan ahaydeen tacmaluuna kuwii sameeya ayaa ilaahay subxaana watacaala alla wuxuu sii luqmaan wuxuu sii waaninayaa inankiisii yaa bunaya yarkaygow shaygan yarow inaha ina lamra waa qisa oo damiiru qisa oo shaani baa la yidhahdaa ma og tahay inaha aba madlamadu soo dulmi lagama soo hadalo waxaa laga saablay dulmi ka ugu daran uu qofku addoonka rabbigiisa dulmiyo wey inahaa madlamadu dulmigaas inta ku hadday ahaato madlamadu abaynahatise inta ku hadday ahaato madlamadu dulmigu ayulmadlamatu ismigii kaanad hayno noqotee misqaala xabba xabad qadarkeed hadday noqoto misqaala xaba tiniye qadarkii hadday noqoto min khardalin kuwa ugu yaryar ah khardalka tiniyaha khardalka haddaad aragto aad buu yaryar yahay malaan sheegaya waxbuu yiiyaa min khardal tiniyaha yaryar ah aad usii yaryar hadday ahaato intaku hadday ahaato alkhabiiatu amba madlamadu misqaala xaba xaba tiniye qadarkii hadday noqoto min khardalin ah tiniye yan ah oo fatakun ay ahaato haddana fii sakra dhagax casaa bartankii sakra waa dhagax weyn casayaasha fii sakra dhagax casaa bartankii ay noqoto aw amase samaawaati ay ku libido aw amase lardi ay ku sugnaato ya'ti wuu keeni bihaa iyo dalmigaasi allahu alaa yaakiin doon halkay doontaada gasho markaasu ku abaalmarka waxaa jilati ina allaha alle ladiif ilaaha maarata furida badan weeye aba caqaa'ibda ogsoon khabiir waana allaha xoogagaalka ah weeye subxaana watacaala ma arkaysa labiif labiif lcilmi macnaa ilahay waxba kama qarsoonaa wey waaka cilmigiisu gusto ma arkaysa aba allaha kulista badan wey ya bunaya yar shaygo aqim salaa salaada og markaba tawxiidka ka hadlay maogta ashrigeeni buu cibaadulkasila aqim salaa salaada og wamur far bilmacruufi wanaaga far wanha reer oo nahyi munkari be wabir calaa maa aabak maadaama la sheegay nahyu cala lmunkar waxaa la og yahay in dhibaata kusoo gaaraysa qofka naahiga ah mana xaaraana ka dhaxaysa wabir calaa maa asaabak wabir kuna sabir calaa maakii ku sabir asaabaka ku haleela ina dalika kaa la soo sheegay iqaamatu salaa walamru bilmacruuf wanahyu can lmunkar sabirka ina dalika kaasi min cazmi lumuur umuuraha kuwooda la jaray ama la waajibiyey ayay kamid yihiin baa ilaali subxana watacaala umuuraha kuwooda la shalay ee la waajibiyeedaysay la gamuuray la gooyey baad odhan waajibka laga dhigi maayo amba la doono ee loo walaa tusakir ha gudbi ha jinjeerin sadaka dhaqankaaga linnaasi dadka ishay ma maqasho noocaasoo jaahilun can nafsihi oo isqiikinaya ma ogta marka wuxuu u baahan yahay labba lagu tosiyo suu socdo waa laa yaclamu shay walaa tusakir absacanka waxaa la yidhaahdaa shimbirta shimbirta geela ah marka uu ku dhaco xanuunka la yidhaha shimbirtu waxaa leexsanta luqunta luqunta uu shimbiraysan hadaad maqasho marka shimbrayni marka waa marad marka walaa tasacu marka ha qalloocinin khaddaka dhabarkaaga linnaasi dadka ha u gudbin walaa tamshi ha socon fil ardi ardada ha soconin maraxa xarakooni kadaa ma aha xalaqay mid isqaadqaanin saaxiiban masalan ma aha xalaqa isqaadqaanin saaxiiban allaha alle laa yuxibu ma jecla kula mukhtaal mid isqaadqaada dhammaantii ilaahay ma jecla faquur oo faan badan rabi ma jecla baa layidhi subxaanahu watacaala ilaahay ma jecla subxaanahu watacaala ma arkaysa ma jecla ila qofka muslimkii waa inuu iska ilaaliyo marka haddii dee tadadoon khasiir wey asiilahaa shaacirku ma ogtahay wa kunaa ida ljabaaru cadahu atamnaa lahu min maylihi fatatawaba shleecintu shleeciyey ayuun baanu ka toosinaa markaasuu toosunaadaan ku yiri iyo takabur ha samaynin faxor badan calaa gayrihi ilahay waa fi subxana watacaala ilaahayna ma jecla subxaanahu watacaala marka noqoni qofkaas akhlaaqama waqsid dhexdhexe dhexdhexayso fii mashyiga soconkaada waqsid dhexdhexayso fii mashyiga socodkaada muqtasibu soco laysa bilbadii'i mutafakir ee mid luubaya xaskaxi walaa bisariixi mufrid cadlan waslan waa inaad noqoto moogti waqdub gaari min sawtika codkaagana soo laab wax ka soo laab waqdub gaari min sawtika sawkaagana soo gaabi ay laa tubaadar fi lkalaam afka kor u qaada waxaa faa'iidaayanay ah ku jirin waayo waxaad afka u ina ankara alaswaaq codadka ugu xumi la sawt alxariir sameeraha codkooda wey la sawt alxariiri sameeraha codkooda wey aswaaq la sawt alxariir waa kaaya min rafci sawtihi wey aad buu qayliyaa moogta marka wuxuu noqonaya codkaagu codkii dameeraha shabaha ayuu noqonaya waabax aswaaq qofku waa inuu iska ilaaliyo maca haada waa huwa baqid weeye oo cod dheeraantu waa mare ima wanaagsana wuxuu ku dilaacayaa marka kalena waa tashbiihun bilxamiir kushabihidda la yidhi cankar laswaasla sawt lagu shabahay waxay keenaysaa ataxriim inuu xaaraam yahay qaadbay mugti allahuma ila almuadin taasuu dee waa waxay faa'iidu leeyahay waayo rasuulku salawatu lahi waslamu aleyh wa sala alaysa lana mathalu alcaydu fii hibatii kalkalbi yaqilu uma yacuudu fii qayhi marka haddii dameera lagu waa sidaas oo kale teda kale baalahana waxay arkaan shayaadiinta ayay arkaan oo markay qiyaan waa in shaydaanka layska naaro weeye diinku markuu ciyana waa in ilaahay fadligiisa la weydiisto weeye fadliga ilaahay aa la weydiistaa arkaysa allah wuxuuli subxaana watacaala alam tarow miyaydan arkaynin ana allaha alle sakara inuu sakiray lakum idinka inuu idiin sakiray maa mid inuu idiin sakiray fi samaawaati ku sugan iyo wamaa midka fi lardi arlada ku sugan ilaahay baa idiin sakiray subxana watacaala adeer qoraxda malacag baad ka bixisaa waa ku egsiinaysaa laambada yaro guriga kugu jirta waa yaala lagu qabsanaya sooma lagaa jaraya kumaa sidaa kusoo shugo yaa naabtay bayxi bale allah subxaana watacaala koobkaa ka imanaya yaad iibsatay saacad kugu xidhanay may jirtay garan intaasoo mushrikiyuneed kugu soo socday abadan fakara lakum maa fi samaawaati wamaa fi lard waasbaara wuxuu ku taam oo ku sii calaykum korkiina nicamahu nicmooyinkiisa ayuu korkiina ku taam allah subxaana watacaala daahiratan xaalay tahay mid muuqata oo la wada arkayo ila waa baaila xaalay tahay mid absar intaba waa nicmadiisa maca hada kullihi haddana ilaahay may rumaynin addoommadiisa maarkaysa bal dadkii noocaanaba kamidaba ilahay leeyi subxaana watacaala ilaahay baa idin abuuray istiinaala fii laylihim wanahaarihim wamaa yakhluqu min saxaabin waambaar aadada taasiinka qur'aanba inaan iska sheegaynay mufasirkaa sheegaya mu qur'aanba inaan sidaa inooga baahnay bal wuxuu ku leeyahy min nujuumin yastadiicuuna biha fii laylihim wanahaari wma ykluqu fiiha min صaxaabin waanbaarin wma khalaqa lahum fi lardi min anhaarin waashjaarin wasuruucin wahimaari ilaahay subxaana watacaala maxaynu ka siinaa marka laakiin dadkii maxay samaynayaan bal eg wa min annaasi iyadoo sidaa tahay dadkii waxaa ka mida man duul baa ka mida baa ilaahay leeya subxaana watacaala yujaadilu doona fi llaahi ilaahay subxaana wa tacaala ku doona tawxiidkiisa ay fii tawxiidihi ku doona iyo soo diriddu rasuulka iyo rusa ilaahay soo diray bigayri cilmin shay xalaamu ku tacaluqaya xaala kawnihi bigayri cilmin cilmi la-aan xaaluu ku sugan yahay cilmi aybkii marka lagu dhaa waa cilmi la-aan bigayri cilmin xaaluu ku sugan yahay cilmi la-aan ayaa ilaahay subxaana wa uu diintiisa ka hadlay bigayri cilmin walaa mustana cunto saxiixa ma haysto kitaab maasuurana ma haysto ma arkaysaa ilahay baa qaala subxaana watacaala wamin annaasi man yujaadilu fi llahi bigayri cilmin walaa hudan walaa kitaabin mubinin mubin yani alla wuxuu leeya subxaana watacaala cilmigaan ayuu ku doodaya iyo walaa huda hanuuna cid hanuunsa ma haysto ilahayna subxaana watacaala uma soo dejin murka wax dalil u hayaa ma jiro iyo walaa kitaaba kitaab la-aan kitaabkaasoo muniir iftiimaya ayaad odhanaysaa munir macnaa iftiimaya oo cad oo ilaahay subxaanahu watacaala maaragtay dee waxalla waxa dhexdiisa ku jirayo rabbiin afaamayo ma arkaysa waxaan la garanayn aanay ku jirin ma arkaysa inta la garan waayana aba ishkaal gashana ilaahay cilmigiisa un loo celiyo subxaana watacaala marka oftaasi qur-aanka way bayaceen dad bayacuu way ka tegeen lagu macamal falayo lama akhriyayo lama ixtiraamayo waa inahay raggaada weyna isagun heer ku gaadin mo inta kubad maanta hargeysa kaga baxday masaajidka kaga baxday abadan meel diinta ilaah lagu hayana kaga baxday abada abada weligaa alla intaad wacdi akriysa intaa in lamay soo baxda laa waida qiila baa ilaha yidhi subxana wataala dadka bal bini aadamka oo galay waidaa qiila hadii la yidhaahdo lahum ayaga haddii lagu yidhaahdo ittabicuu raaca maa kii raaca anzala allahu ilaahay uu soo dejiyey ayuu ku soo dejiyey calaa rasuulihi min asharaa'ici almubahara wakan ilaahay soo dejiyey maogta raaca haddii la yidhaahdo dadki ma dhegeysanayo qaaluu waxay yidhahdeen bal raaci mayne nattabicu waxaanu raacaynaa bay yidhaahdaan mug maakii baanu raacaynaa wajadnaa aanu kula kulannay aanu ku soo gaadhnay calayhi isaga dushiisaba aabaa'anaa aabbayaashay yani nimankani wax xujaay haystaan ma jiro lam yakun lahum xuja waxaad keliya daliishanayaan waa itibaacu aabaa'i alaqdamiin aabbayaashaya ayuun baanu raacaynaa bay wa jahli waana tacasub amba taqliid acma waxa la <laughs> yidhahdo qofku qofka iska raaca ana laalu maadaas maadaama anahu fulan waalxaqu macahu waa dad saas abadan asalkaba waxaad ogaataa qaacido qaado bilaa ma una qaacidadaasi waxa weeye faina alxaqa yucrafu biladillati asharciya waxaa lagu gartaa xaqa dalil sharciga laa bikasrati faaciliin laa bikasrati faaciliin abada daliilka maxaa u daliila waad ogtay nimanka mushrikiinta ee asnaam caabudka ah ayaa haddana leeyahay haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin waa in loo sheego waxaa leeyahay baatilka nimanka muslimkii calaa bayina maadaama ninkan uu fulaan yahay falxaqu macahu la abada diin alla maha bal natabicu ma wajadna calayha abaa ilahi wuxuu lehi subxana watacaala awalow kaana ay ay yattabicuunahum qadar ay yattabicuunahum miyay raacayaan aabayaashood walow kaana haba ahaado ashaydaanu shaydaanku haba ahaado yadcuuhum kii u yeedhaaya ee aabayaashooduba u yeedhay famaa dankum male awalaw kaana habaabaa shaydaanu yadcuuki u yeedhaya hum ayaga ilaa cadaabi saciir badal cadaabkii ugu yeedhaya ilaa cadaabi saciir saciir cadaabkeeda cadaab walalaya ayuu ugu yeedhaya subxaanaka allahuma bixamdi ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka